sharafcii heeda hooyaday adabidkaha ku noolo Fi mahadalka ha kunool kulanti wacan wanagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka knn wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku aba aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taarikh ku xasaasan tahay lix bisha sebtembar sanada labakun qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah amiirada dalalka qatar iyo sacuudi arabiya oo kulmay xilli markaa la filaya ay ka wada hadlaan danahooda ku aadan bariga dhexe iyo sidoo kale in markaa la hormariyo xiriirka diblomaasiyada labada dal waxaad doontaan shiinaha iyo filibiin oo weli walaac laga muujinayo arrimaha ku aadan muranka dhanka badda ee u dhexeeya labada dal oo muddooyinkan soo shacbaxay waxaad kaloo dhegeysan doontaan falastiin oo soo dhaweysay in sacuudigu markaa danjiro usoo magacaabo falastiin waaad dhegeysan doontaan nigeria waxay soo badbaadiyeen ciidamada amnigu afar iyo toban arday oo ay afduubteen kooxa fallaaga ah oo waddanka ka dagaalama qodobadaas iyo kuwa soo kordha xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad dhegeysan doontaan ee mar kale kusoo dhawaada kulanka keynan ayro weerar ma daayo elihi aamusi e maayo ma diido mm. onkod roobku ma daayo tahamadayo anna saame ilaawo jacaylood fogan maayo oon hilaa cabi'in maayo ayra weerar ma daayo nilihihaa musimaayo ergogeesi madiido ilaahtiisu maosho caalab layskama oodko suubax dayri ma ilaahtiisu ma oosho calaflayskama ooto ubax dayri ma qarsoomo udgoontaysku maayo suturaaye iilkalaysma gargaaro aborayskama baaje nafsihayga amaahan axdigiina dhex yiiliyo haydoobiin aqoontii hilkalay suturaaye hilka laysma gargaaro aboor layskama baaje nabsihayga amaahan axdigiina dhex hiiliyo hayloobinaqoonti hayloobinaqoonti asagay u shatoosan iyo ooda hagaagsan mayinkii atabaadi madigii afar deeqa diinantii laylwaadsan ee aslubi u dheertay sidaanu astaysto buu eeganayaaye asagay usha toosan iyo ooda hagaagsan hayinkii atabaade madigii afar deeqa diinantii laylu aadsan ee aslubi u dheertay sidaanu asaysto u eeganayaaye haddana min idhaahdo wa aqoonta haweene uuqagiiga dambeeyo halka ay ka cawayso haddana min idhaahdo wa aqoonta haweene uuqagiiga dambeeyo halka ay ka cawayso aalada maada haramidiisa jacaylka anigu sow dhaxlimaayo nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo haydhoobin aqoontii dhulku taalada maada aramidiisa jacaylka anigu sow dhaxli maayo nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo ayloobinaqoonti ayloobinaqoonti Thank you. eeda ammaantaada libaaxa male waanad ogayne ayaan uurkii ammaanka wadnahayga agtiisa sida aayad ku taala muumiyaa u tusaaye hilaacailkeeda cadceeda ammantaada libaaxa male aanad ogayne ayaan uurkiya maanka wadnahayga agtiisa sida aayad ku taala uumiyaa u tusaaye haddii aanu ibliisku iga kaa ambinaynin inadii tudhi waydo eegimay kole haddii aanu ibliisku iga kaa inadii tudhi waydo eegimay kole arrinkuma hambayne aaraartii ha ku deeqdo sina adkaysan nabsi hayiga amaahan axdigiina dhexyeeliyo hayloobin aqoontii arrinkuma hambayne heystii onkod ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdi tahliil warsame allah u naxariiste eerada heystan waxaa iskale abwaan axmed salaabaan bide muusiga cabdihil ayaa leh taarikhda la qabtay heestan kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k nn maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday war bal uu loo diray eega war nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garanin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn meesha rafci heeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka gidriye cawiya subaho qaybaha hore barnaamijka kulanka ayaa gudagaraan dhegeystayaal aynu ku bilaabnaya madaxweyne hirshabelle cali xuseen guudlaawaya ayaa waxa uu tegay furmaha dagaalka qeybo kamid ah gobolka shabeellaha dhexe deegaan lagu magacaabo cali fooldheer ayuu gaaray oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ku dagaalameen al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda oo isku dhinaca waxaa markaa uu sheegay in dhowaan lasoo afjari doono al-shabaabka ku go-doonsan qeybo kamid ah tuulooyin hoostaga degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe ciidciidka iyo deegaano kale wuxuuna sheegay in markaa la filayo in gurmad ciidan la gaarsiiyo dadka deegaanka ee isdifaacaya uu ku ammaanay doorkooda ku aadan inay isxilqaameen una istaageen inay markaa iska dhiciyaan al-shabaabka kusoo duulay deegaanadooda waa kan hogaanka hirshabelle cali guudlaaw aadaan ugu faraaxsanahay inaan ku suganahay maalmahan deegaanka uu dagaalku ka soo cusboonaaday horena looga xoreeyey deegaanka califool dheere iyo ciidciidka iyo ereyadan beryahan dagaalkii ka soo cusboonaaday inaan maanta idinla joogo aadaan ugu faraxsanahay waanana farax gelihaysaa sidaad isu abaabusheen shabaabna waa ka adkaanay waana ka adkaanaynaa ilaahay idinkiis dadkii dhintay oy ugu dambeeyeen wiilashayna qaaliga aha shalay ku shahiiday iyo guud ahaan wixii ka horreeye ku dhintana ilaahay ha u naxariiso jannadina ilahay ka waraabiyaan leennahay intii dhaawacantana allah caafiyo runtii dadka deegaankaanu ma ahan dad gumaysi yeelaya dawladda yaarada haysato beebayaal iyo kaarayaal wadato dagaal intaa looga bilaabay miirtu waa looga bilaabay miir taqwaa looga bilaabay deegaankaana looga bilaabay waad ogtihiin dadka deegaankaanu dad jilcan ma ahan mana aqbalayaan nimayna afkiisa aqaanin oon soohimo kala dhexayn oon dad iyo deegaan kala dhexayn inuu u yimaad gumaysto ee dadkoodina ku takrifalo dooqoodina qaato ma aqbalayaan horena looma aqbali jirin ee inaan wixii dhiman iska dhammaystirno ma ballan qaadeen ballan ma tahay aad iyo aadaad u mahadsan tihiin shabaab waa laga adkaaday ragga meeshaan joogo wejiyadooda ii muuqdaan dagaalka jubbay uga soo bilaabeen iyo fiyaad iyo maalabooliyo haddana meesha lasii wada waad ogtihiin wixii dhamma waa la dhammaystiraa shabaab raafashada ugu dambaysow joogaa waana laga adkaaday wixii dhammana waa la dhammaystiraa waa dareemi kale xaaladaad ku jirtiin hoosaan uga ballamaynaa wixii daruufaa ee deegaanka ee dagaalka looga baahan yahay ama deegaanka daruufaah ka jira hoosaan uga ballameyna guddi aadna la soo bixaysan raalli ka noqdo waxaan hadda la hadlaya madaxweynihii dalka waxaan la hadlaya taliyihii xoogga nimanka meeshaan ku jiro wakhti kooban ilahay idinkiis waa looga bixinayaa gurmadna waa soo socoyaa korna waa laga garaaca hoosna waa laga gelaa ilaahay idinkiis dadaalkiinna iyo sidaad isu abaabusheenna runtii waa ka mahad celinayaa nimankan ummaddaanu muddo dheeray u diideen horumar waxay u socdaan hadda waxay tahay inay dadkan ku hor noolaadaan ay rabaan bilna xoolay ka qaadi jireen billa qoys ayna ku qoraan lacagay ka qaadi jireen dad noolna iyo wadaanay dagaal ka geli jiraasay qaarkood miina ku xidhi jireen lana wey jiray dad deegaankan mustaqbalka aan fici lahayoo badan aan ku la'nahay ma aqbalayno mana u raaricinayno nimaan dadkan iyo deegaankan tala ku lahayna dulum ugu socdo dadkan iyo deegaankan uma samaysna inay madax u raariciyaan waa ka mahad celinaa runtii saad isu abaabusheen dhallinyarada deegaanka iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan dalkan dagaalaa ah guud ahaan la wada qaaday dalku waa federaal ninba deegaanka ku aadan inuu xureeya go'aankeeda la qaatay waad maqlaysiin meel walba xabadaa uga socoto annaga kuwa nagu madax aadan waa ka adkaahaynaa waana dagaasheen xooggoodii iyo culayskooda horaad u qaadeen deegaankan dhanay xukumi jireen haddana halb goofay ku jiraan asaa dhinacuuga rorogtiin horena webigaad u dhowsiiseen igoo meydkoodu bannaanka yaallo haddana wixii dhamman waa la dhammaystirayaa gurmadka horaa soo socdo hal hoosaa soo socdo waxaan naga go'an deegaankan inaan ka xurayno nimankan khawaarijta ah ee noloshi iyo deganaantii intaba u diiday waad ogtihiin cibaadadii ilahay ayaa dadka loo aadi waa masaajid maa la aadi karaa cisho waad aragteen qof alab gurigooday ku dukee cabsi iga laga qabo masaajidkay ku sugaayaan waxay u diideen inay ilmuhu ay dhigtaan dugsiga qur-aanka deegaanadan deegaanada qur-aanka dadka ugu badan ee xaafidiinta qur-aanka ay joogi ay joogi jireen kii sano lasoo dhaafay ma jirto dadka dugsi qaaday oo ka diin qaada dugsiyada intahay waa duminayan dugsigii cunugiyo wadanah walxuu isagu raboon diinahaynoo dantiisa uga shaqaynayo ayuu u sheegayaa ma aqbalayno qoraga saad u qaadateen waad ku mahadsantihiin dad qadarta yaqaanaadtihiin qoftii naga dhimatana waa u ducaynaynaa waana shahiid sida horeba loo sheegay qof wadkeed galandha dhima rabbi qofta ugu talagalay oo saacaddaydii dhammaataa dhimayso laakiin sharafaan ku noolaahaynaa haddaad aragtiin deegaan xura haddaad aragtiin deegaan horuu maray dad badanaa lagu waayay naf iyo maal badanaa lagu waayay laakiin inta dambaa sharaf ku noolaanayso waxaa naga go'an naftaynaan ku weyhaynaa nacfigaynaan miiska saaraynaa dadkayna ee deegaankaynu siday deegaanada adduunka ka jira ay ula mid naqdaan oy ummadduna sharaf ugu noolaato deegaankuna deegaan horumar oo u noqdo ayaan u diriraynaa waana jihaadaynaa maxaa nagala dhexay nimaan afkiisa aqaanin nimaa warkiisa laqaanana imaanayo califooldheeraa la keenaasaa dadkaan xukun la leeyahy maba af yaqaaniin xaa kala dhexeeyo sooyinu kale ma dhexayso dhalasha kale ma dhexayso deegaan kale ma dhexeeyo ma aqbalayna taas dadka deegaankan tuuladan hadda califooldheeran joogno ninka guddoomiyaha looga dhiga waa nin ka dhashay tuulo kasta iyo degmo kasta iyo deegaan kastana waxaa saasaan u rabnaa annaga ma aqbalayno mana qaadanayno nimaan dhalashana nagala dhexayn deegaana nagala dhexayn inuu noo yimaado asoo hal qoro aa kaa watau imaanayaa xoolihiyou kaa qaada beertiiou canshuura dadkiiou canshuura ma aqbalayno deegaankaanna saan horuu sheegaba kuwa diyaarada watay diideen inay dulmiyaan nin qora watoon afkiisa la aqaynana aqbali mayno ballan ma tahay naf iyo maal inaan isugu geyno wixii dhimanoo dhammaystirno aad iyo aad aad u mahadsantihiin wakhtigaan dheerayna waxaan rajaynaynaa inuu na soo gaari doono gurmad insha allah haddii la raalli ka noqdo baahiyaha jiro hadday horumar ka tahay iyo hadday amniga tahayna guddigaad la soo baxaysiin hoosaannu warramaynaa anagu habeen iyo inaan u taagnaanno sidaanaa naga go'an waxaan ka nimid ceel cali daaru nucmayeed nuur dugalaan ka nimid furuntaan taagannahay waa idinla jiraynaa idinkaan idinla midnahay geedkaad seexatiinaan annagana dhinaca kale ka jiifanaynaa nafya maalna waxaan dabamarsayna ma jirto mana aqbalayno nin khayrkayna inuuna gumaysto qorayo wataa qorayaan wadannaa dowladnimadii aan haysanaa rajo aakhira iyo mid adduunya labadaba anagaa ka badan markii aakhira haddaan dhimanno jinnaan rajaynaynaa oo waa nin nugu soo duulay ee dalkayna iyo dadkayna iyo diintayna ku soo duulay deegaankayni diintuna inaad sharafkaaga iyo maalkaaga iyo cirdigaaga inaad difaacato diintaana farayso kuwaana si gooniyahaaba laysugu raacay hadday ku dilaan haddaad dishaba inaad ahlu janno tahay ballantaynu waxay tahay deegaankayna inaan difaacanno ballantayna dadkayna iyo sharafkayna inaan difaacanno runtii waa ka mahadcelina dadka deegaanka saaad isu abaabusheen aad iyo aadaad u mahadsantihiin ballantaynuna kuwa meesha aan ku jirno dhammaystirno iyo deegaanada kale ay ku hireen inaan udabakacnaa noo ballamo haddii lay raalli ka noqdo aad iyo aadaad u mahadsantihiin guddigaad la soo bixi doontiin hoosaan aan u ballami doonnaa wixii xaaladaho jirana hoosaan isaga horsaynaa geelaanna waxaan uu tala in labadoo maalmood looga dhigo ciidanka qado insha allah haddii lay raalli ka noqdo wax walbeen awoodno naf iyo maal waxaan awoodno garabkiinaan la taagannahay aadaadna nooga farxiseen saad isu abaabisheen guuleysta ballantaynuna waa deegaanadayna iyo dadkayna iyagoo anaga xura inaan la jarno micno ma samaynayso inaadna madaxweynaha hirshabelle cali xuseen guudlaawe ayuu ahaa oo isagu markaa booqday furmaha dagaalka qeybo ka mid a ah gobolka shabeellaha dhexe oo ugu tegay ciidamo deegaanka oo la dagaalamaya al-shabaab dhinaca kalena maxkamadda gobolka banaadir ayaa soo gabagabaysay dhageysiga dacwad musuq maasuqoo loo haysto mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda soomaaliya oo in muddo aala garmaqalkooda gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda isagoo sheegay in dhammaan lasoo bandhigay cadeemihii iyo isdifaacidii xubnaha ah, iyagu qareenada u doodayay eedeysanayaasha maxkamaduna ay go-aan ka soo saari doonto maxkamaddu ay dhegaysatay kiiskan dhinacyaduna ay kusoo bandhigeen cadeymaha ay u arkeen inay dan ugu jirto maxkamaddu waxay gebangebaynaysaa oy xiraysaa kiiskan dhegaysigiisa garmaqaladihii lasoo dhaafay maxkamaddu gadaal ayay kasoo sheegi doontaa ama dhinacyada waxaa lasoo gaarsiin doonaa ku dhawaaqista kiiskan oo dhinacyadu xaq u leeyihiin oo dhinacyada lasoo gaarsiin doono kiiskan halkaas ayaa maxkamaddu kusoo gebangebaysay si waafaqsan qodobka boqol sagaaliyo toban faqradiisa shanaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu galkaanna waxay u dirta go-aan dhowaan ayayna go-aan ka soo saari doontaa fadhiga maxkamadduna waa noo xiran yahay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saar cali maxamuud ayuu ahaa oo isagu soo xiray si guudba marka la eego garmaqalladii kala duwanaa ee la ee ku aadanaa eedaha loo haysto musuq maasuqa mas-uuliyiin ka tirsanaa xukuumadda soomaaliya markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii wax ka bara caalamka oo todobaadkiiba mar aad ka maqashaan keenan wariyaheyna buraan diina ayaa la diyaara todobaadkanna waxaynu ku qaadaa dhigaynaa si guud arrimaha taariikhda afrika waxyaabaha ay caanka ku yihiin tirada dadka afrika ku nool iyo waxyaabo badan oo ka dahsoon And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea. kulanti wanaagsan saaxiib meel baa joogtaan ku soo dhowaada xubinta wax ka mara wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan radio kulmiye toddobaadkana dhegaystayaal xubintan waxaan ku soo qaadan doonaa qaaradda afrika qaaradda afrika waa mid ka mid a ah shanta qaaradood ee dunida ay u qaybsan tahay waana qaaradda labaad ee ugu weyn uguna dadka badan qaaradaha dunida waxaa ka horreeya oo keliya qaaradda aasiya bidka qaaradda aanu maanta ka hadlaynay afrika waxaa lagu qiyaasaa soddon dhibic saddex milyan oo kilomitr oo laba jibaaran afrika waxay xuduud la wadaagtaa qaaradaha aasiya yurub waxaana mara badaha ah mediteraneamka badda cas badweynta hindiya iyo badda atlantikada sidoo kale qaaradda waxaa mara webiyo iyo harooyin waaweyn waxaana ka mida ah webiga niil oo isku mara koow toban wadan oo qaaradda afrika ku yaala iyo webiyo kale harooyinka ugu waaweyn qaaradda afrika waxaa ka mid ah harada victoria oo loo aqoonsan yahay harada labaad ee adduunkan ugu weyn haradan waxay martaa shan wadan oo ku yaala qaaradan afrika tirada dadka afrikaanka ah waxaa lagu qiyaasaa hal dhibic laba bilyan oo ruux waana meesha labaad ee dadka ugu badan adduunkan ay ku nool yihiin afrika waxay ka kooban tahay konton iyo afar waddan oo xora iyo sagaal gobol oo doonaya inay hadda ka go'aan dalalka ay ka tirsan yihiin dalka ugu weyn qaaraddan waxaa loo aqoonsan yahay aljeeriya kan ugu dadka badana nigeria waxaana ugu yar jasiiradda sishelise taarikhyahanadu waxa ay sheegaan in meelo ka mid a ah qaaradda afrika la degay muddo haatan laga joogo toddoba milyan oo sano meelaha qaarna qarniyo ka hor tusaale bariga qaaraddan afrika dhulka hadda loo yaqaana etoobiya waxaa la aaminsan yahay in lagu noolaa muddo haatan laga joogo laba boqol kun oo sano wadamada afrika ee taariikhda fogle waxaa ka mid ah dalka masar oo taariikhyahanadu ay ku doodaan inay ilbaxnimo hore ay ka jirtay dadka qaaradda afrika ku nool ayaa la kulmay culeysyo badan waxaana intii u dhexaysay qarnadii toddobaad iyo kii labaatanaad ee la addoonsaday qiyaasii toddoba ilaa labayo toban milyan oo ruux oo afrikaan ah kuwaasoo hadda faracooda ay ku nool yihiin dalalka yurub iyo maraykanka dadka afrika sida xoolaha oo kale ayaa loo kala iibsan jiray maraakiib ayaana lagu daadguran jiray sida taariikh ay sheegaan dalalka afrika waxaa qabsaday oo gumaystay gumaystayaashii reer yurub dabayaaqadii qarnigii sagaaliy tobnaad waxaa la xasuustaa shirkii ka dhacay magaalada baarliin caasimada jarmalka intii u dhexaysay sannadihii ilaa oo lagu qaybsaday qaaraddan afrika dalalkii reer yurub ee waagaas afrika qaybsaday waxaa ka mid ahaa ingiriiska talyaaniga biljamka jarmalka sbain faransiiska iyo bortuqiiska waxaana gumaysigaasi u socday ilaa dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida kacdoonno gobonimadoon ayaa qaaradda ka bilowday waxaana dalalkii ugu horreeyey ee ku guulaystay ka mid a ah gaana libiya tunisiya iyo morocco waxaana dabaysha xorriyaddu ay gaartay inta badan dalalka afrika qaarkoodna waxay soo gaareen ilaa siddeetimaadkii waddamo dhowr ah oo ku yaala qaaradda afrika waxaa la degay colaado sokeeye iyo khilaafyo sababay dhimasho dhaawac iyo barakac malaayiin ruux qiyaasii toddobaatan afgembi ayaa la aaminsan yahay qaaradda inay ka dhaceen saddex iyo toban madaxweyne oo xilal hayana waa la qaarajiyey meelaha qaarna weli waxaa ka taagan colaado loo aqoonsan yahay kuwa adduunka ugu wakhtiga dheer dowladaha ka jira qaaradda afrika waxay leeyihiin siyaasado kala duwan waxaanay la kala safan yihiin dowladaha adduunka ugu tunka weyn xilligan ee la aaminsan yahay in siyaasadaha dunida hagaan dowladaha qaar ee ku yaala qaaradda waxay ku jiraan ururo heer gobol u dhisan hase ahaatee waxaa ugu weyn ururka midooda afrika oo la aasaasay sagaalkii bishii julaay sanadkii labada kun iyo labadii ururkan waxaa ka horreeyey ururkii midnimada afrika ee la aasaasay shan iyo labaatankii bishii mey sanadku marku waa ah kun sagaal lixdankii dalalkii dhisay ururkaasna soomaaliya ayaa ka mid ahayd dastuurka ururka waxaa ka mid ah in la kordhiyo oo kor loo qaado dhaqaalaha iyo siyaasadda afrika xarunta ururka midowga afrika ee ku taala magaalada adisaba oo ay dhisay dowladda shiinuhu waxay madaxda afrika ku kulmaan sanadkiiba mar ururku wuxuu jiheeyaa siyaasadda sanadlaha ee qaaradda iyo xalinta khilaafaadka qaaradda ka jira dalalka ay colaaduhu ka jiraan wuxuu u diraa ciidamo nabad nabaddilaalineed waxaana waddamada hadda ay ka shaqeeyaan ciidamada midowga afrika ka mida soomaaliya oo ay joogaan qiyaastii in ka badan labaatan kun oo askari oo ku shaqeeya magaca amisom qaaraddan dadka ku nool inkastoo midabka iska shabahaan haddana dhaqanka diinta iyo afkaba way ku kala duwan yihiin waxaana qaaradda afrika looga hadlaa qiyaastii labo ilaa saddex kun oo af oo ay aqoonsan tahay hay-adda dhaqanka iyo cilmiga u qaabilsan qaramada midoobey ee unesco afka dadka ugu badan ku hadlaan waxaa layidhahdaa afro asatic oo u kala baxa laba boqol iyo waxaana ku hadla laba milyan oo qof oo ku nool geeska waqooyiga iyo dhulka saxaraha ka hooseeya afrika ka labaadna waxaa layihahdaa niila saxraan waxaana ku hadla qiyaasii soddon milyan oo ruux jaad ethoobiya kenya nigeria suudaan koonfurta suudaan uganda iyo waqooyiga dalka tanzaniya sidoo kale dalalkii reer yurub ee qaaraddan gumaystay qarnigii sagaaliy tobnaad ayaa afafkooda ugu tagay dhowr wadan waxaana jira dalal afrikaana oo luuqadooda koobaad ay yihiin afafkii gumaysiga sida ingiriiska faransiiska bortuqiiska dalal kale oo qaaradda ku yaalana afka carabiga ayaa ah kan koobaada xagga diimaha haddaan eegnana qoraallo la sameeyey waxaa lagu sheegay in diinta dadka ugu badan ee afrikaanku haystaan ay islaam tahay waxaana haysta qiyaastii afartan iyo siddeed boqolkiiba dadka afrika ku nool halka masiixiyiintuna ay ku xigaan dadka dhaqanka diinta ka dhigtana afrika marka la eego waxay gaarayaan boqolkiiba toban afrika waa halkii ugu horraysay islaamku ku faafo marka laga reebo dhulka barakaysan markii saxaabadii nebiga naxariista nabadgelyo korkiisa ha aatay u soo hiroodeenna dalal ku yaalla qaaradda afrika ayay diinta islaamka soo gaarsiiyeen dhulkii ay waagaasi ka jirtay boqortooyadii aksum ee hadda loo yaqaano geeska afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay ayay ahayd halkii ugu horraysay ee islaamku ku faafay tirada dadka muslimiinta ee afrika ku nool waxaa lagu qiyaasaa afar boqol afartan iyo lix milyan oo ruux sida lagu sheegay qiimeyn la sameeyey sanadkii labada kun iyo sagaalkii qaaradda afrika waxaa ku yaala masaajidda facweyn oo ka mid yahay masjidka khayruun oo dalka tunuisiya laga dhisay sanadkii markuu ahaa lix boqol iyo toddobaatankii miilaadiyadda sidoo kale masjid ku yaalla dalka eritereya oo loo yaqaana masaawi waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid yahay masaajidda qaaraddan ugu weyn waxaana la dhisay qarnigii toddobaad masaajida faca weyn ee ku yaala afrika waxaa ka mid a ah masjidka khiblatayn ee ku yaala degmada saylac oo ka tirsan gobolka owdal waqooyiga soomaaliya kaasoo la dhisay waayihii hijrada saxaabada nebigeena moxamed salallahu caleyhi wasalam dalal ku yaala geeska waqooyiga iyo koonfurta qaaradda afrika ayaa ah meelaha ay muslimiinta ugu badan ku nool yihiin xagga dhaqaalaha haddii aan egnana inkastoo qaaraddu hodan ku tahay khayraadka dabiiciga ah sida beeraha xoolaha kalluumaysiga dahabka dhaymanka iyo macdanta haddana waxaa lagu tilmaamaa meelaha dadkeedu fakhriga yihiin dalalka qaar dadkoodu maalintii waxa ay helaan lacag u dhiganta wax ka yar hal doolar iyo shan iyo labaatan senti qaramada midoobey ayaa aaminsan in horumar la'aanta qaaradda ka taagan ay sabab u tahay dowladaha qaar oo musuqmaasuq sameeya kuna xadgudba awoodda iyo xubliba xaquuqda aadanaha dadka u dhashay qaaraddan waxaa fara ba'an ku haya xanuunno kala duwan oo qaarkood ay la dhintaan kuwo kalena ay la xanuunsan yihiin hay-adaha samafalka ama ka shaqeeya arrimaha caafimaadka waxay aaminsan yihiin in dadka la nool fayraska dhaliya xanuunka idiska ee afrika ku nool ay gaarayaan saddex iyo labaatan dhibic sideed milyan oo ruux qiyaastii hal milyan oo ruux afrikaana ayaa la aaminsan yahay inay sanad walba xanuunkan u geeriyoodaan xanuunka kale ee dadka afrika laaya waa duumada ama malaariyada waxaana xanuunkan sanad walba u dhinta ama uu ku dhacaa saddex ilaa lix boqol oo ruux cudurka ebola oo isna marka dilaacay wadamo ku yaala afrika ayaa waxa uu galaaftay nolosha in ka badan koow iyo toban kun oo ruux welina wuxuu ka jiraa dhowr wadan oo afrika ku yaala dadka afrika dhaqan ahaan way isku egyihiin waxaana ay wadaagaan dadka afrika muuqa dharka cayaaraha hiddaha ee dhaqanka iyo weliba cunnada cunnada ugu badan ee afrika laga cuno waa dalagyada baxa ee la beerto ilbaha xoolaha iyo kalluunka inkastoo habka loo kariyo ay kala duwan yihiin cayaaraha haddaana egnana konton iyo afarka waddan ee horta ah ee afrika ka jira wadan walba waxa uu leeyahay cayaartooy qaran iyo horyaallo gooni ah koobka qaramada qaaradda afrika oo ay ku tartamaan xulalka qaranka ee dalalka afrika xulka ugu badan haysta waa xulka qaranka dalka masar oo qaaday toddoba mar xulalka qaranka dalalka masar cameruun nigeria senegaal gaana iyo algeria meelo wanaagsan ayay dhowr mar ka gaareen cayaaraha adduunka ee uu maalgeliyay xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa dalka koonfur afrika waa dalka keliya ee afrika ku yaala ee martigeliyay cayaaraha adduunka waxaana dalkaasi lagu qabtay cayaaraha adduunka sanadkii labada kun iyo cayaaro kale oo ay ka mid yihiin kriketka ragbiga ayaa ka mid ah cayaaraha afrika sida weyn looga xiiseeyo xubintii wax ka bara waddamada caalamka dhegaystayaal oo toddobaadkan aanu si gaara ugu eegnay qaaradda afrika intaas aynoo joogto tan toddobaadka dambe nabadgelyawuu mahadsan yahay wariyeenna burhaan diini oo nala socodsiinayay xubintii wax ka bara caalamka oo toddobaadkan aynu ku qaadaadhignay arrimaha qaaradda afrika weli barnaamijka kulanka aad degeysanaysaan k nn socotaan dhegeystayaal maxaa ku noolo ulmadu barnaamijka kulanka adeegsanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markaana amiirka dalka qatar sheekh tamiim min xamaad alatani ayaa waxa uu markaa la kulmay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi sacuudi arabiya faysal bin farxaan al sacuudi oo ay markaa ka wada hadleen arrimaha ku aadan hagaajinta xiriirka labada dal horumarinta iskaashiga dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah xukuumadaha dooxa iyo riyaad booqashadan oo markaa daarneed arrimo badan ayaa waxa ay markaa ugu muhiimsanaa inay ka hadlaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku aadan wanaajinta xiriirka labada dal ee qatar iyo sidoo kale sacuudi arabiya iyo arrimaha kale ee ku aadan in sare loo qaado iskaashiga dhinaca gobolka iyo kan caalamigaba ay ku aadan arrimaha laysku hayo ama lagu kala aragti duwan yahay sida lagu sheegay qoraal ay sii daayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudi arabiya waxaa kulanka qeyb ka ahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi qatar iyo wasiirka arrimaha dibadda ninkaasi oo lagu magacaabo maxamed bin cabdiraxmaan bin jaazim alatani labada dal ayaa waxaa markaa ay wadaagayeen horey xiriir diblomaasiyadeed oo qoto dheer oo in muddo ah ka dhexeeyey iyo iskaashi intii uusan soo ifbixin khilaafkii dalalka khaliijka ee kaasi oo markaa sababay in muddo sanado ah oo ku dhow ilaa shan sano uu aada u xumaado xiriirka u dhexeeya dalalka sacuudi arabiya iyo sidoo kale dalkaasi khatar waxaana arrintaa ay keentay in markaa midmadu uu soo kala dhex galo labada dal xilli sacuudi arabiya ay xulafadeeda iyo iyaguba khaliijka isku raaceen in markaa go-doon la geliyo dalka yar ee carbeed ee qatar lagu magacaabo ee bariga dhexe ku yaala kana mid a ah dalalka khaliijka balse khilaafkii khaliijka uu markaa sababsaday in qatar lagu eedeeyay inay iyagu taageereen ama ay taageero u muujiyaan ururada argagixisada ay la dagaalamaan sacuudi arabiya iyo reer galbeedkuba inkastoo khilaafkii khaliijka sanado kadib xal loo helay sanadii uu dib usoo noqday xiriirka labada dal ee sacuudi arabiya iyo sidoo kale dalkaasi qatar amiirka dalka qatar ayaa booqday sacuudi arabiya bishii nofembar sanadii hore kaasi oo markaa kala hadlay hogaanka sacuudi arabiya in la hagaajiyo xiriirka udhexeeya wadamada sacuudi arabiya iyo qatar xukuumadda riyaad iyo sidoo kale xulafadeeda ayaa waxa ay markaa xiriirka u jareen xukuumadda dalkaasi qatar ee dooxa iyaga oo cir iyo dhulba ka go-doomiyey iyo bad xili xuduudahana ay ka xirteen sidoo kalena ay markaa saareen cunaqabateen nuuc walba ah dagaal nuuc walbaana ay la galeen marka laga tago mid milatary bishii juun sanadii kadib markii ay ku eedeeyeen in xukuumadda qatar ay taageerto markaasi ururada argagixisada laguna eedeeyay arrinta walow xukuumadda dooxa ay arrintaas ka biyo diiday bishii januari sanadii ayay dalalku ama dalalka khaliijka isku afgarteen in dib loo hagaajiyo xiriirka kala dhexeeya dalka qatar sidoo kalena markaa dib loo aasaaso xiriirka duwanaansideed lagana qaado cunaqabateynta iyo arrimaha kale ee ku gadaamnaa dagaalkii lala galay xukuumadda dooxa dib ayaana loo furay xuduudihii intaa wixii ka dambeeyana waxaa dib usoo noqday xiriirka duulaansideed ee markaa u dhaxeeyay wadamada sacuudi arabiya iyo sidoo kale dalkaasi qatar waxaana markaa muuqatay in mar weliba la arki karay madmadowga udhexeeya sacuudi arabiya iyo xukuumadda dooxa walow haatan ay u muuqdaan kuwo xiriirkoodu uu markaa si caadiya kusoo noqday weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan k nn waad nagala socotaan dhegeystayaal abaal aad higsaleeday kuma aan haya maante kuma aan haya maante nabsi kaama hagaage maku keenay hortayda maku keenay hortayda maku keenay hortayda maku keene hortayda tahay haatan halbowlaanimad goysay kuma jiido harmeele kuma jiido harmeele halkaad waa i mudaybaan hafefteedii xusuusne hafefteedii xusuusne nabsi kaama hagaage ma ku keene hortayda ma ku keene hortayda ma ku keene hortayda habsikaama hagaagay ee maku keenay horteeda iyo eree kale ayaa ka mid ah heystaan ay ku luuqeynayaan fanaaniinta maxamed nur gariig iyo aamine far xuseen ereeda iyo laxanka heystan waxaa iskale abwaan maxamed cali nahaari waa heysii la qabtay kii baxtaalka barnaamijka kulanka ka ay ahayd heese kale iyo warbixino kale ayaa noo soo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa talaado taariikhduna waa lix iyo labaatanka bisha sebteembar sanadka labada kun waa maalinta laba boqol ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan sagaashan iyo lix cisho haddii alla dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamida ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo toddobadii u naxariistay cabdi xuseen absuge oo ahaa guddoomiyihii xilligaasi ee degmada hiliwaa ayaa kooxo hubaysan waxa ay ku dileen gudaha saldhigga degmada hiliwaa maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sideedii burcadbadeed soomaali ah ayaa afduubatay markab laga lahaa dalka yukrein oo kusii jeeday koonfurta suudaan maanta oo kalena sanadii labada kun saddexiyo axmed cabdi godone abuu suweyr oo ahaa guddoomiyihii xilligaasi ee al-shabaab ayaa canjal uu soo duubay waxa uu digniin ugu diray dowladda kenya isagoo ugu baaqay in kenya ay ciidamadeeda kala baxdo gudaha soomaaliya maantaoo kale sanadka markuu ahaa kun toddoba boqol dowladaha britain iyo faransiiska ayaa kala saxiixday heshiis ganacsi maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol sagaalkii waxaa la aas-aasay waaxda dambi baarista ingiriiska ee scotland yard maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol toddobiyo tobankii ciidamadii xilligaasi ee dowladda ingiriiska ayaa guuldaro kala kulantay dagaal ay la galeen ciidamadii jarmalka iyo austariya oo isku dhinac ahaa maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo afartankii diyaarado dagaal oo laga lahaa dalka jarmalka ayaa duqeyn ku burburiyay dhismo ku yaalay magaalada london oo ay ku shiri jireen wasiirada ingiriiska ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii duufaan xoogan oo ku dhufatay dalka jabaan ayaa sababtay dhimashada shan boqol oo qof guud ahaana waa higayntaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay luulan la socodsiinayso xubintii kale maxaa dunida ka dhacay markana haddii aynu eegno tobanka magaalo ee caalamka marka la eego ugu jaamka badan zaxmada marka la eego wadooyinka waxaa loo yaqaano trafic jamka dunida waxaa kaalin sagaalaad kasoo gashay marka la eego magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya haddii aynu eegno magaalooyinka kamid ah kuwa ugu saxmada badan ama ugu jaamka badan caalamka waxaa kamid ah lagos los angeles oo mareykanka kamid a ah, colombo daka dalhi oo hindiya ah iyo calcata iyana hindiya kamid ah mumbai oo sidoo kale isla hindiya ayaa magaalooyinka ugu badan ee jaamka ugu badan oo ka jira dunida loo diiwaan diiwaangeliya mexico city ayaa sidoo kale iyana kamid ah magaalo madax dalka mexico nairobi ayaa sagaalaad soo gashay oo kamid noqotay dalalka ugu saxmada badan uguna jaamka badan marka la eego wadooyinka manila oo dalka filibiina ayaa booska tobanaad ku jirta iyana kana mida ah magaalooyinka caalamka marka la eego jaamka ugu badan uu ka jiro ama loo yaqaano trafic jamka dhinaca kale shiinaha iyo filibiin ayaa waxa ay markaa warbaahinta isku marinayaan marka la eego digniino ku aadan in midba midka kale uu markaa tallaabo qaadi doono ee marka la eego khilaafka u dhexeeya labada dal ee ku gadaaman badda dhinaca lagu muransan yahay ama wax loo yaqaano exclusive economic oo ama zone oo ah aagga markaa dhaqaalaha oo dhanka badda ah oo labada dal ee shiinaha iyo filibiinba u muran kala dhexeeya arrintaa xili tallaabooyin filibiin ay qaaday aad kaga carootay shiinuhu markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idin la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay ninba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniyahe shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaane gafuur duubataa iyo indhaha good ku xidhataaba gardaroy godkaadii rag baa kuugu soo galaye in shabaabku hoog iyo yihiin duul naxli u heegan horor iyo inay yihiin dugaag aan waxba hambaynin hooyadiis ninkii soo dilay hanad ku sheegaane shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene wax kaloo la sheegaahi waa sheeka baraleeye duf baxa shabaabkii in badan daaya laga waayay ee nabadda diidee haddana dhiiggayaga daadshay daanyeerka hilibkooda cunay waa ku diirsadaye qawaariijtii baar firatay ay baga kuulaynay badii aad ku noolaa jirtaiyo biilkii ma istaagay dhaaxaad isbuubuunisee ba'ay makaa yeedhay haddii anjidiyo loo bannayn jaha kala u quuto jambiyada haddii laga mareen janab ku soo oodno jabtar weeye naga soo xirmiyo jiiq albaab yidhiye dadweynuhu qawaariijta nacadiiday nabadiiye sida loo nuxuusii lahay heegan loo noqoye bal ninkii la noolaa karaa haysa sii nabee ayaa ma ahan ma aragteen amiir shabaabo horda intaas aan ku soo koobay doonaya ayaana sii badine warbogo kalemaanay war ma haysaaniine dagaalkii khawaariijta lagula jiray weli buuqi lagu joojina hayaa socda sawtii hadda la yir la nooraa kara haysisiinabo ma wadda turkiya qadaray kala jooganine warka iga suge xerti nabadee nolol dhihi jiray wax kastoo dhacmahada ka dambeeyay leeyihiin lacag badanna way ku bixiyeen baa layidhi sanadkan adbow idinkoon isdaalin waxaa xaqiiqaho la ogaaday hogaamiyihii wignara diyaaraddu la soo dhacday mahad baa ka dambeeya arya bashiiro mawaadan maqal mugin lalahaay arrimuhu ah yaa maahan eh. ayaxtaag eelna areeb ahaa eh. arrimuhu ayaa maahan eh. ayaxtaag eelna areeb ahaa war kalamaanay war mahaysiine ma hadday agtiisa ciidciidka nimankii weli waa ku jiraan maantana ciidamada ku wareegsan waxaa u tegey madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed mayre marka waa la yaabanaa nimankaa muddada bisha kudhow meesha ku go'doonsam mamaad salaadaha ku quudiyaa la leeyahay war warbixintaas fahad miyaa waditaab ku soo diray warnamanta turkigu leeymaylahaa lamba geeda hoosisa guhaadshayka weere godoobshayka duubaña gowdho gooyo fade geedlabnima gohagalnyaa maaglinka noogay walaagi geemeelidhikohmiin gaballanka toose waarmadayow intaan garanayo way dhaaftee waxaa la yidhi maskaxda dadaan ogahay waxa maamulo dad kale aryadhaha abwanguura taas wuxuu ka yidhi nabiib yaa naar ah fuuf waaqiis naxliyaa beenka anoogima nabiib yaa naar ah fuuf waaqiis naxliyaa beenka anoog warkhiyaaray adinkoon waxba ku daalin horaa ah, waxaa loo yidhi rumaanta qabyaaladiyo intii xinku howlaanayd xasarad kicintaanaa jeclay nacayb xasaniyo xamsiyo xanuun mahad baa ku dhacay waalwalla weyney xasan xundubey soo wasiirkai amniga qaranka kii idiin ahaa maaha caliyaran soo kii gudoomiyaha amniga gobolka idiin ahaa maaha waar horta markii horeyaa nii magacaabay yidhi difaacihii la daljirko la durjiyay ka dood qabaan warnamiyow inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dad bay meeli bugtaa bugtaa dad bay meeli bugtaa yadheegi jari balada la laayay miyay ka bukaan cadowga la buubshay miyay ka bukaan bulshada israacday miyay ka bukaan wardalaba waa bugtadaad sheegtay abwaanguurana wuxuu yidhi dagaalkaan xorayntaee loo wada dareere dareeree ciidankiyo dadweynuhu darandoorinayaan ninka uu damqinayee lagu dilay raggiisii dakanada ma moogee inuu furo dacaayado dibnahana ku aarsado doqontana adeegsado daruufaa badaysee maxaa loogu diimaa waan wallaweynay dadka laga dhexadlaya maxaa u weydeen wegla tumatayaa ka wantoodayaa waa yeelkadiinni war kalemaanay war ma haysiine maanta doolow gobolka degdegada dagaala ka dhacaa la yidhi laasaxanad xaggay ka xigtaa war wareer buu hadeer waaq la leeyahay war dagaalkii wuu soconayaabuu waaq la leeyahay wa waree ka kacabuu hadeer waaq la leeyahay war gurtu hadeer waaq la leeyahay war waaqlow anaa kula socdo waynu aragnaaye inta kalena waynala ogiina waa isnabayaan gala dagaal aryaa waaqlow war ma haysida beriga jenaraal xijaar oo tuutihii ciidankii haramcad wata aa laascaanoo tegay meeshaan doorasho kama dhici karta miyuu yidhi aryaa warkaan hayga dhex gelin jenaraal xijaar dagaalkii heewaaba dhammaadee beriga waxau tuutaha u gashadaan la yaabanahay abow cabdimudooba tuutaha dalabata waa kasii horreeya mabala ku jidha war waxba laydiinama sheegi karoo waad la waalatiine doolow dagaalka ka dhacay aan idiin sheegay dhegaysta war shabaabkii eber lagama dhigay war farhaanow dadku madihadalaayaan ma aamusto nebi allow nimbeafkii kuwa ammaan baa layidhi arwaaqlow misaasaad mawlidka uga qaybgeli rabtaa war waalli waad dhaafteen waana falan tihiine dalabow adiga naftirkaagaa falanoo waa tii la yidhi falfal abkay faalan faadha facaynaafoodu xirima aryaa tanoo kala baa arkay war waxa doolow ku dagaalamay eh. waa ciidan etoobiyaan iyo ciidan barahiiraa la ilaalinayay waan walla weynamesamesaban baa ku noqon rabtaan warbow barahiiraale koleyn militariga ah weeye oo geesiyaashihii horuu ka mid yahay allah u naxariistay cabdulaahi yuusufna koreyn militariga oo geesiyuu ahaa markaa midkoodna etoobiya lama dagaalami kardho war bashiir dheerow soomaalidoo midaysanoo xoog la hadoogeede eh. hadda markiina la kala qoqobay ee etoobiya noo hawootee eh. barahiiraaloo idaacadaha waraysi siiyey wuxuu yidhi ciidan etoobiyaanaha waxay dhaheen waa inaad ka guurtaa doolow sababtoo ah amnigaada ma dabaanad qaadi karno anna waxaan cidhiyo uu yidhi ammaan istiiya amni idinkama rabo dhulkaygana inkaga tegi maaye afar iyo labaatan saacayna ii qabteenuu yidhi hadda mar kaley ku soo laabteenoo halkay ka hoogtay waa halkaas waroodo abdule mayba ka dheegan jiray iibaney baney mahaaya kabilaaba taabalaayo waalmadoy anugu warkaa kuumana sheegin asacnood haddaad tegaysidna kaama hor joogo war kalmaanay dagaalkii shabaab lagu qaaday mudug ka socday godadkii ay galeen laga saaray war bulalle mootooyin watoo miinooyin dhulka gelinaya sameeyey ayaa lagu qaqabta qaarna la laayay waryaa dalabow dagaalka shabaab waa danguude dhibindaabiyada dulmigoodii baa la dabar jari ka dumaayo ninkii diidayna dadku kala baray bashiirow samigay cabdulana shabaab wuxuu ku yidhi eh ow gafkiya ay gaaleen godki luugu qarsha guuba gafkiyo eeddii ay gaaleen godkii lagu qaarsha guuba war marka nimanka godadka lagu gubayo ma masba warwaaqlow ciidankaana gafka uma dulqaataan gardarada ma yeelaan geerida ma diidaan walkarmaanay war ma inaan ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed war ma somalilan ma ka soo degey ma turkigu farmaajo kula kulmay war warka waa dhexaradhanin sidaa waalantihiine war ma mar soomaali ku hadlay baraadaryaal jeefariin qoraal watsapkaanka diray war ma biyo xidheenkii webiga niil ee eh. eh, masar isku haystaan eh. miyuu yidhi mar kalaan buuxinaya warbawatiin waa la casway dhaaftay abiy wuxuu yidhi maalinta mawlida nebiga sagaal gantaalaan ridahaynaa war sidii ashaabulfiilkii xaram kale ama ka gamay waar abiy axmed baa ku kacdo haddana la diriraya uboo tigreegi xaggee aadeen war kalemaanay war ma haysiinin mucaaradkii madaxweyne lafta gareen doorashadii aan ka tanaasulnamay dhaheen muddo kororsi ma fadaana miyay dhaheen waar xilligan shabaab lagala dagaalami karo amay yidhaahdeen warba uba iyo boqol soo bad malehwarwarka iga dhexgelinaya musharaxiinta koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka ayla kulmeen waar saleebaan uur waa golaha guursiga somalilan war adiina ay dhimad isku boorto warwarka iga dhexgelinaya waa falantihiine shanta bisha baydhibaan tegayna ay dheheen doorashadii qabaqaabadee galayna ayay dheheen laakiin madaxweyne lafta ogoleyn axmed madow iska baraajeynayoo diyaaradda uusan ogoleyn baydhabo kama degayso qof uusan rabana ma geyin karto waryaa runto haba rundeerta haaji qamsiinkasadana warmaday mursal gudoomiye hore golaha shacabka baydhabo lugaan ku tegaynaa haddaan rabna uu yidhi ubow shabaabka xagee ka marahayaa war darwalkiisa hadda ka hor shabaab uu fakaday waayahay ma ka difaacayaa bal ninkii la noolaa karaahaysiisiinabo warwar mahaytaan madawiin hasan sheeg oo mareed reedhanka nagadi safiiro aalami ah oo gaabileewaleeri war ma somalilan buu booqanaya warwaaqlow wax la waayay gelow ninkii aalanbawdudawar wax ninka daala ninbaa u diimoonaa maqli jira war doorashada jubbaland goormay dhacaysaa war axmed madoobe haddau wasiirra isku shaandhaynaya waar walla weynay caqliga dadkaa ku ciyaarinana war barriiraan afaranta sacba loo qabtaa lagu yidhi war horta dani ma la hel weysnaa la yidhi war shaqaalaha mushaarlaanta ka cabanaya miyaad ka tahay dirham buu soo sidaa dirham warba waddan iyo buntland war kama haysaanine kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiir dheegow un adamakiidaydaano dalku ii diinteen furgaan iyo duunyada nool dowliyin baahanaaye waldaneeyow dowliyin baahanaaye xubintii kalaban ayaad maqlayseen guudahaan waa inagintaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankaood kala socoteen k nn anigoo cabdixi siciid beerada barnaamijkii la socodsiinayay salaad cabdulaahi farsameynayay gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa isuu ku luqeeya fanaanka cumar dhulle allaha u naxariistee heystii hanad intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo ku Sunshine.